بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وقال شيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطر الحضرمي رحمه الله تعالى شرد الذبيح هذا متكن شرد الذبيح neefka la gowracayo shardigiisiiu halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli neefka la gowracayo shuruudaha sharciga islaamku uu u xiray shardu dabiixi neefka la gowracayo shardigiisii kownuhu kownu dabiixi neefkaa la gowracayo ahaanshadiisii weeye xayawaanan xayawaan waa inuu ahaado xayawaankaasoo ma'kuulan la cuno oo sharcigu uu banneeyey noofka la gowracayo waxaa shardi ah xayawaan la cuno oo sharcigu uu banneeyey cunitaankiisii inuu yahay waa shardi marka uu gowraca xalaal ku noqonayo gowrac markuu xalaal ku noqonayo waa inuu yahay xayawaan sharcigu uu banneeyey cunidiisii maxaa baxay xayawaan ma'kuul la yidhi xayawaanaadka sharcigu uu xarimay cunitaankoodii gowraca kuma xalaaloobayaan gowraca aad gowracdo kuma xalaaloobayaan maalan dameerkii oo kale waraabihii oo kale baalkan heremcadkii oo kale waxaasoo dhan waxa weeye kuma xalaaloobayaan gowrac leanna waxaa shardiya inuu ma'kuul yahayo xayawaankaasoo fiihi xayawaanka dhexdiisa xayaatun nolol ay ku sugnayd markaad gowracaysay noloshaasoo mustaqiratun ee sugan waxaa kaloo shardiga xayawaankan markaad gowracaysay nolol sugan oo dabiiciyahoo caadiya inuu xayawaanku sidaa u noolaa shardigu yacni xayawaanku inuu nolol sugan ku noolaa ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa in an yakuuna macahu ibsaar wa nudqun wa xarakatun ikhtiyaariya waa in neefka markaad gowracaysay neef wax arkaya oo indhihiisu aragtidii ay ku baaqi yihiin inuu ahaa wa nudqun neef hadduu qayliyo qayladiisii maaragtaa la maqlayo inuu yahay wa xarakatun ikhtiyaariya dhaqdhaqaaq ikhtiyaarkiisu uu ku nuuxnuuxsa karo neefku waa inuu arrimahaas ay ka muuqdeen shardigu maxaa baxay neefkiioo sakaraadahoo sii dhimanaya oo sakaraadahoo indhihiisiiba xarakaad dhaqdhaqaaq ikhtiyaariya indhihiisu aysan ku nuuxnuuxsan karin jirkiisii inuu rafto maahane ikhtiyaarkiisa uusan ku nuuxnuuxsan karin haddaad tidhaha waa gowrici waa bakhtigu tusaale ahaan neefkii bahalaa cunay bahal ayaa neefkii cunay markaasaad middi la soo orodayoo neefkiioo sii sakaraadayo sii rafanayaba lugtii ugu dambeysay lugtii ugu dambeysay sii walfinayo sii taagayo ayad waxaa tidhi waa xalaalaysanah waa gowracana ma ku xalaaloobay bakhtigu anuneefka waxaa weeye marka aad gowracayso waa inuu ikhtiyaarkiisa ku nuxnuxsan karo ikhtiyaarkiisa amaa haddii xarakadiisii ay gaartay xarakada loo yaqaano alxaraka alildiraariya xarakada qasabka ah oo asagu uu ku qasbanya dhaqdhaqaaq qasab oo dhaqdhaqaaqi oo sakaraadka uu keenayay ah iyo xanuunka uu keenayay haddii marka xarakadiisu ay gaarto alxaraka alildiraariya dhaqdhaqaaqii oo yacni ikhtiyaari aan ahayn oo ildiraariga ahay uu ku khasban yahay hadday gaarto bakti wey in la gowraco shardul aalati haadaa midkani shardul aalati aalada wax lagu gowracayo shardigeedi halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadlay shayga wax lagu gowracayo shuruudaha uu iska leeyahy shardul aalati aalada shardigeedii kownuhaa aalada ahaanshadeedaba muxadadatan mid la afeeyey inay tahay waa shardi waxaa shardiga neefkan aalada lagu gowracayo oo lagu xalaalaynayo aalo afkeeda wax ku dili karta oo wax ku gowrici karta afkeeda inay aaladu tahay shardigu aalo afkeeda wax ku gowrici karta layidhi maxaa baxay haddii wixii ay wax ku dilayaan culays maalan neefkii shaygan wuxuu nafta uga qaaday culays mooye wax afle ma ahan wax af leho wax gowrici kara ma ahane culays iyo riixid iyo caburin ayuu wax ku dili karaa maalan tusaale ahaan oo kale dhagax oo kale dhagaxiioo neefkii lagu garaacayo oo kale middi aan af lahayn oo markaas yacni adigu aad caburinayso ku riixayso ma goynayso waxay goynayso ma lahan caburin aad neefkii ku caburinayso mididii aad ku riixaysay ayuu saas ku dhintay waa bakti waxaa shardiga wax af leh inay yihiin neefka lagu gowracayo kownuhaa aalada ahaanshadeeda wey muxadadatan mid la afeeyey waa inay tahay af wax ku dili karta muxadadadaasoo tajraxu wax jaraaxayn karta oo wax dhaawici karta neefka mid wax jaraaxaynaysa oo goynaysa labadii xididoo casharkeenna shalay aanu ku soo qaadanay neefmareenka iyo midka cuntadu ay u marayso labadaa xidid neef maaragta neefka ka goyn kara waa inay aaladu ay tahay hayra cadmin wa kownuhaa ahaanshadeeda weeye aaladu hayra cadmin laf kayrkeed waa inay ahaato waa shardi lafaha waxba laguma gowricin karo axaadiis fara badan ayaa ku soo aroortay oo nabiga salى اllahu waslama wbaaraka calayhi uu ku nahiyey oo nabigu salى اllahu alيh wasalam xadiiskii bukhaari muslim ay warinayeen wuxuu ku yidhi maa anhara dama wadukira smu اllahi calayhi fakuluu laysa sina wadufra wasauxadiثukum can dalika ama sinu facadmun wa ama dufru famudda alxabasha buu yihi nabigu salى اllahu alيh wasalam rasuulku salى اllahu alيh wasalam wuxuu yihi wax walba oo neefka dhiigga ka daadin kara oo magaca ilaahayna lagu xuso wax ku gowracda laysa sina wadufra wuxuu inay laftii iyo cijiyihii wuxuu inay yihiin mahane cijiyahana waxba laguma gowrici karo lafihiina waxba laguma gowrici karo uu tilmaamay nabigu salى اllahu alيh wasalam wasauxadiثukum can dalik arrinka lafaha lagu diidayo iyo cijiyaha lagu diidayana waan idiin sheegi yui rasuulku salى اllahu alيh wasalam ama sinu iligta facadmin waa laf ilkihii waxba laguma gowrici karo lanno ilkuhu waxa wey waa lafu wa ama dufru cijiyaha fa mudda alxabasha cijiyahana wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam xabashada midiyahoodii way eegaa wax ku gowracdaanoo way ceejiyaan neefka cijida iyo gacmaha intay u qabtaanay ceejinayaan ceegadaasaa iyaga gowrac u ah marka bakhti cunayaalow iyagu baktiga iska cunayaan hayra cadmin wa kownuhaa aalada wax lagu gowracayo ahaanshadeeda way hayra cadmin laf kayrkeedu waa inay ahaato wadufrin cijidii keyrkeedu waa inay ahaato waa inaysan lafna ahayn cijiyana aysan ahayn aw amase kownuhaa aalada ahaanshadeedu fii kayri lmaqduuri calayhi xayawaankii gowriciisa la awooday keyrkiis xaal aaladu ay ku sugan tahay jaarixata sibaacin bugaagta ama bahallada ugaarsada waa inay tahay aaladu aw amase dayrin jaarixata dayrin shimbiraha wax ugaara inay aaladu tahay waa shardi jaarixadaasoo mucallamatan wax la baray habka ay waxu ugaarayso la baray wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah ullahu tacaala haddii neefkii neef aan awood loolahayn uu yahay in lasoo qabto oo middi lagu gowraco haddaan awood loolahayn maxaa gowrac u noqonaya maxaa lagu gowracaa neefkaas aan gowriciisa awoodda loolahayn waxaa gowrac u noqonaya jaarixata sibaac bahallada wax ugaara eeyoo kalad ku diri eygaasaa gowrac u noqonaya eygaasaad ku diri iisoo qabaad leedahay sagaaradii iyo goodirkii iyo biciidkii iyo ayaad ku ugaaran leedahay iisoo qabo wuu soo qabanaa hadduu xataa eygii intuu qabto uu ceejiyo wax nafa aadan ku soo gaarin waa kuu xalaal eyga haddaad adigu dirtay bismi illaahiya tiri waa dirtay wuu kuu qabtay horena eygaas wuxuu u qabay tacliim waxbaad soo bartay oo waxaad soo bartay shaygan qabo markii la yidhaah inuu qabanayo siidaa markii la yidhaahna inuu sii daynayo luqada iyo baaqaaga uu fahmi karaa shardi ah waxaad ugu baaqayso waa inuu fahmi karo oo amase kownuhaa kownulaalati aalada ahaanshadeeda fii gayri اlmaqduuri calayhi xayawaankii la awooday gayrkiis xaal aaladu ay tahay jaarixata sibaacin dugaagta wax ugaarata inuu yahay waa shardi oo xayawaankii aan gowriciisa la awoodin aw amase ayrin jaarixata ayrin shimbiraha wax ugaarta waa inuu yahay waa sida gorgorkii oo kale gorgorka naftiisa waxbaa lagu ugaartaa haddii wax la baro oo qofka uu tacliimiyo gorgorka sagaarada iyo cawsha iyo waxyaalahaas maaragtaahay eelada iyo wuu ka adag yahay wuu ugaari karaa jaarixadaasoo mucallamatan ee wax la baray oo la tacliimiyeyo wata ilaahay uu leeyahay jala jalaaluhu yas'aluunaka maada uxila lahum qul uxila lakum اطayibaatu wmaa callamtum min aljawaarixi waxaa xalaal laydinkaga dhigu ilaahay leeyahay jala jalaaluhu wamaa callamtum wixii aad wax barteen oo min aljawaarixi kuwa ugaara ah xayawaanaadka wax idin ugaaraya haddaad qaabkay u ugaarayaan aada bartaan waa idin xalaalu ilaahay leeyahay jala jalaaluhu waxay idin ugaaraan oo idin qabtaan shuruudu tacliimi aljawaarixi min asibaac haadihi midani shuruudu tacliimi aljawaarixi xayawaanaadka wax ugaara waxbariddooda shuruuddeedii xayawaanaadkaasoo mina sibaaci ee dugaagtay bahallada ka mida halkan sheekh raximahullahu tacaala wuxuu uga hadli xayawaanaadka wax ugaara oo wax lagu ugaarsan karo shuruudaha wax lagu baro tacliimtooda shuruudaha wax lagu baro maxaa ka mida shuruudu tacliimi aljawaarixi xayawaanaadka wax ugaara bariddooda bariddaa shuruuddeedii jawaarixdaasoo mina sibaaci ee dugaagta ka mida arbacatan afar shardigu xayawaankan marka aad leedahay waxbaan soo baray oo wuxuu ii qabto qabashadiisiiyaaba gowrac ii ah waa ii xalaal marka aad leedahay afar shardi waa in la ilaaliyo an yastarsila xayawaanku waa inuu dirmayo idaa ursila haddii la diro soco haddii la yidhaaho soo qabo waa inuu ordayo oo amarka uu qaadanayo amarka inuu qaadanayo shardigu wa an yansajira waa inuu horormayo oo uu joogsanayo idaa sujira haddii la hororo haddii la canaanto yaclira joogso waa inuu horormayo uu joogsanayo soco soo qab haddii la yidhaahna waa inuu soconayo soo qabanayo markaasaa waxaa la leeyahay waa xayawaan mucallam waxbaa la baray tacliimtii uu qaatay wa an laa yaakula shay-an shay waa ka cunaynin min minasayidi ugaarkii waa inuusan shay ka cunin qabla qatlihi ugaarka dilkiisa ka hor waa inuusan waxba ka cunin wa bacdahu bacda alqatli dilidda ka bacdina markuu wax dilay ka bacdina waa inuusan waxba ka cunin waxaa kaloo shuruudaha xayawaankan lagu ugaaranayo ka mid oo ah, tacliimta markuu qaadanayo laleeyahay waa kuu xalaal wuxuu kuu qabto oo asagoo xataa nafti ka qaaday haddaad ku soo gaarto waa kuu xalaal marka laleeyahay waxaa shardi ah inuusan hilibka uusan cunayn markuu xayawaankii dilo sagaaradii iyo biciidkii iyo goodirkii iyo eeladii iyo markuu kuu dilay waa inuusan cunaynin hadduu markii uu goodirkii iyo biciidkii uu qabtay hadduu xoogaa iska kakabanayo dhowr cad uu ka kabanayo ka goosanayo aa ebir laguma ugaaran karo bakti wey kaasoo kale wuxuu qabto kaasoo kale wuxuu qabto xalaal ma noqonaya waa inuusan qablalqatli dilidda ka horna uusan cunin bacda alqatlina waa inuusan cunin shardi wa an yatakarara waa inuu soo laalaabto daalika almadkuur arrinkaas la soo sheegay waa inuu soo laalaabto minhu xayawaankii lagu ugaaranayo xaggiisa inuu ka soo laalaabtana shardigu arrimaha la soo sheego waa inay ka soo laalaabtaan maxaa loola jeedaa al idaa ursila markii la diro inuu dirmayo hal mar kaliya ma ah inuu tacliimta qaato dhowr goor markaa tiraa soco waa inuu soconayo uu soo qabanayo sii markaa tiraahna waa inuu sii daynayo maanta hadduu sidaas amarkaas qaatay berri haddana amarka sidii oo kale waa inuu qaadanayo tan ku xigta waa inuu haddana amarkii sidii u qaadanayo arrimahaas waa in la ogaado oo la barooweeyo inuu si fiican aadaabtii u qaatay anshaxi maahane hal mar kaliya ma ah hal mar kaliyahuu iga yeelay soco istaag iyo joojina hal maruu iga yeelay maya taa kaliya laguma kaaftoomi karo waa in dhowr goor anshaxi inuu qaatay aadaabtii tacliimtii inuu qaatay dhowr goor arrintaas waa inay ka soo laalaabato shuruudu tacliimi اljawaarixi min adayr haadihi tani shuruudu tacliimi اljawaarix kuwii wax ugaarayay waxbaridooda shuruuddoodii kuwaasoo min adayri shimbirihii ka mida shimbiraha wax lagu ugaarsado sagaarada iyo goodirka iyo biciidka iyo lagu ugaarsanayo iyagana maxaa ka mida shuruudahooda shuruudu tacliimi اljawaarixi kuwa wax ugaara waxbariddooda shuruudahoodii kuwaasoo mina dayri shimbiraha ka mid a hiya shuruuddoodu shuruudu tacliimiljawaarixi kuwii wax ugaaraya waxbariddooda shuruudahoodii oo kale wo kuwaasoo mina sibaaci ee bahallada ka midka ahaa dugaagta bahalladii eygii iyo oo wax lagu ugaaranayo hadda aan soo marnay iyo shimbirahan shuruudahoodu waa isku mid shimbirahan shuruudahooda iyo eygii hadda aanu soo qaadanay oo shuruudihiisii aanu soo qaadanay isku shuruudu ila alinsijaara horormidda maahane horormiddii waa yacni joogso maahane idaa sujirat hiya shimbirihii haddii la hororo dee wixii maadaama haad ay yihiinoo cirkaa iyadu ay ku duulayaan cirkaa maadaama ay ku duulayaan iyada shardi ma aha markii joogso la yidhaha inay joogsanayso maadaama iyadu ay aad ay kaaga fog tahay oo codkaaga aysanba maqlaynba shimbirtii taa unbay uga duwan duwantahay halkaa shardi halkaa shardi uga duwanta inta kale waa isku shuruudoo shuruudihii waxaa ka mid a ah inaysan shimbirtaas iyaduna kaa cunayn wixii ay kuu qabato inaysan cunaynin iyadana waa shardi markii inaysan cunayn waa shardi waxaa kaloo shardi ah al-istirsaal idaa ursila markii la diro shimbirtan la yidhaahyo soo qabo baalkaa soo qabana waa inay ku boodayso oo baalkay soo qabanayso kii ay kuu qabato oo ugaarkii ay kuu qabatana waa inaysan taabanayn aysan cunaynin shuruudihii intii kale waa isaga mid ilaa halkaa shardi maahan aludxiyatu haadihi tani axkaam aludxiya tani waa udxiyada axkaamteedii halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli udxiyada iyo axkaamta ay iska leedahay udxiyadu waa sunna mu-akada sunno aada loo adkeeyey weye nabigeenu uu ka dardaarmay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qofkii awoodi karta oo hantidaa iyo neefkaas soo iibsan karta maalintaas ciidda oo la ciidaysanayo ciidda udxiyada inay gurigeeda ay neef ay ku gowracato neefka masaakiinta iyo deriska ay u qaybiso sunno wey nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinayay wuxuu ku yidhi maa camila bnu aadama min camalin yowma annaxri axabba ila allaahi min ihraaqi dami wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam maa camila bnu aadama min camalin yowma annaxri maalinta ciidda ah oo yowmunaxriga ah bini aadamku ma sameeyo camal axabba ila llaahi ilaahay looga jacayl badan yahay min ihraaqi dami dhiigga uu daadiyo neefkaas uu gowracayo masaakiinta uu u loogayo masaakiinta uu gowracayo camal ilaahay uu ka jecelayo maalinta ciidda la sameeyo ma jirtuu yidhi nabigeennu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh marka masaakiinta oo markaas laga farxiyo oo hilibkaa inta badan aysan heli karin looga farxiyo aaduu u ammaanay nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuuna ku tilmaamay maalintaas ciidda camal ilaahay uu ka jecel yahay inaysanba jirinba wuxuu yihi nabigu salى اllahu عalayhi wasalam waina dama layaqacu min allaahi bimakaanin qabla an yaqaca fi اlardi dhiiggaas qofku uu daadinayo neefka uu gowracayo intuusan dhulka ku dhicin ayaa ilaahay dembigiisa dhaafaa qofkaas dhulka intuusan gaarin oo ilaahay subxaanahu watacaala meel ajir iyo meel weyn uu uga dhacaa oo qofkaas ilaahay dembigiisa uu ku dhaafay intuusan dhiiggaasi uusan dhulka gaarin waa xadiis tirmidi uu sunanka ku warinayo marka qofkii awoodba ilaahay uu siiyo oo neefkaasba soo iibin kara ee maalintaa ciidda masaakiinta iyo deriska ka farxin kara waa ajir weyn oo camalka ilaahay ugu jecel yahay acmaasha ciidda la samaynayo waa dembi dhaaf dhiiggaasi intuusan dhulka gaarin loogu dembi dhaafayo uu sheegay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh aludxiyatu udxiyadu maa shaygii wey shaygaasoo yudbaxu la gowracayo shaygaasoo min annacami nicmoolayda ka mida taqaruban min taqarubin dhowaasho loo gowracayo ilallaahi ilaahay loogu dhowaanayo tacaalaa ku rahay min yowmi naxri maalinta ciiddaaho yowmu naxriga la yidhaha laga bilaabo la gowracayo ilaa aakhiri ayaami tashriiq ilaa maalmaha saddexda maalmood oo ayaamu tashriiqa la yidhaha aakhirkooda laga gaaro wixii la gowraco oo ilaahay loogu dhowaanayo ayaa waxaa la yidhaha udxiyo udxiyo la yidhaha waa maalinta yowmu naxriga maalinta ciidda loola jeeda maalintaa ciidda neefafka la gowracayo oo ilaahay loogu dhowaanayo ilaa gowracaas waxaa la wadi karaa ilaa saddexda maalmood oo ka dambeeya maalinta ayaamu tashriiq waa maalinta kobiyo tobnaad labiyo tobnaad saddexiyo tobnaad maalintaa saddexiyo tobnaada ugu dambaysa maalinta afariyo tobnaad udxiya waa kaa tagtay ma samayn karti amaa laakiin maalintii ciidda haddaadan udxiyada guuricin maalintii ku xigtay waa guurici kartaa waa kobiy tobnaad labiyo tobnaad waad guurici kartaa saddexiyo tobnaad waad guurici kartaa waa dhammaatay udxiyadu maalintaasa ugu dambaysa udxiyada sharciga ah oo nabigu uu ammaanay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa ugu dambaysa maalinta saddexiyo tobnaadka ah maalinta afariyo tobnaad waa iska sadaqo caadiya laakiin udxiyo kuu noqon mayso udxiyadii la ammaanay ma noqonayso marka sheekh wuxuu yidhi maa yudbaxu min annacam wixii la gowracayuu yidhi oo mina nacami nicmooley ah nicmooley haddii la yidhaha waxaa loola jeedaa waa geela iyo ariga iyo looda kuwaasaa loola jeedaa waa geela oo arigii waxaa iska soo gelaya idihii idihiina waa soo gelayaan arig hadii la yidhaha waa arigii iyo geelii iyo loodii kuwaasaa loola jeedaa nicmooley kuwaas bisaa udxiyada ku ansaxda wax kale oo udxiyada ay ku ansaxayso haddaad gowracdo ma jirto ilaa cabdullahi bn cabaas mahane cabdullahi bn cabaas isagu wuxuu sheegay dooro waa la gowrici karaa waa madhab ibnu cabaas wuxuu leeyahay ibn cabaas isaga udxiyada iyo waqlashaba hal madhabuu ka qabaa cabdullahi ibn cabaas udxiyada iyo waqlashaba wuxuu leeyahay qasadka laga leeyahay waa dhiig in la daadiyo wax ilaahay xalilay oo ilaahay uu xalaal ka dhigay gowracoodii waa inaad un gowracdo waxay doonaanba ha noqdaan waxay doonaanba ha noqdaan walow dajaaja dooraba allah ka dhigay wuxuu leeyahay waqlasha waa ku ansixi udxiyaduna waa ku ansixi waa madhabkii cabdullahi bnu cabaas laakiin madaahibta afartaa iyo saxaabadii intooda kale waa ku khilaafeen ibnu cabaas ma qabaan saxaabada intooda kale ma qabaan xukmu tadxiyati haadaa midkani xukmu tadxiyati udxiyeysiga xukunkiisii in la udxiyeysto xukunkiisu muxuu yahay ma sunna ma waajiba ma jaa muxuu yahay udxiyada xukmu tadxiyati udxiyeysiga xukunkeedii annahaa udxiyadu sunnatun inay sunno tahay sunnatu caynin gaarka sunnadiisa inay tahay w sunno gaara w qof walba si gaara loogu sunneeyo annahaa sunnatu caynin sunnada gaarka ah inay tahay lilmunfaridi qofkii keligiis ahaa loo sunnaynayo si gaara loogu sunnaynayo xukunka udxiyada waxa weeye qofka keligiisa si gaara waxaa loogu sunneeyaa inuu neefkaas uu gowraco wa kifaayatin wa sunnatu kifaayatin iska kaafinta sunnadeedii wey liahli kulli beytin beyd walba guri walba dadka ku nool ahalkoodii waxay u tahay sunnatulkifaaya wa kifaayatin wa sunnatu kifaayatin iska kaafinta sunnadeedii wey sunnadaasoo liahli kulli beytin guri kasta kulligiis kulligaas ahalka ku nool u sugnaatay haddii dadku ay yihiin qoys hal guri ku wada nool oo aabbe iyo waalidkiisii iyo caruurtiisii iyo xaaskiisii iyo dad qoysoo guri ku wada nool hadday tahay udxiyadu waxay u tahay sunnatulkifaayo yacni sunnatulkifaayo maxaa loola jeedaa hal shaksi uun hadduu yacni udxiyadii uu isticmaalu gowraco inta kale sunnadii waa ka dhacday qoyskaa guriga isugu nool hadduu hal qofoo ka mida uu sameeyo gowricii neefkii uu sameeyo inta kale waa ka dhacday sunnadii amaa haddaad yacni qoys aadan ku hoos noolayn oo shaksi keligiis u taagan aad tahay qof walba markaa goonidiisa laga raba qof walba goonidiis ayaa laga raba wa annahaa waxaa kaloo axkaamteeda ka mida wa annahaa udxiyadu laa tajibu ma waajibto ilaa binadri nadar maahane iyo wanaxwihi naxwi nadri iyo nadar wax la mida maahane udxiyadu sideedaba waxay waajib ku noqotaa nadar inaad ku nadarto ayay waajib ku noqon udxiyadu waxay kale naadir ay ku noqon kartaa udxiyadu waajib ay ku noqon kartaa haddii aad tidhaaho jacaltu haadihi shaata udxiyatan neefkan udxiyaan u niyeysto udxiyaan ka dhigay haddaad tidhaah waajibay noqon haddaad ku nadartana waajibay noqon oo maalan waxaa tidhi lilaahi calaya an udaxiya waxaan ilaahay ugu nadray inaan udxiyeesto oo udxiyo aan gowraco ayaan ilaahay ugu nadray marka nadarkaas way ku waajibi kartaa udxiyadu markaas waajib caynay kugu noqon sida salaaddu ay waajib kugu tahay ayuu waajib markaa kugu noqon haddaadba nadar samayso wa naxwihi maxaa loola jeeda nadarka wixii la mida nadarka wixii lamida waxaa ka mid a jacaltuhaa udxiyatan neefkan meesha iigu xiran udxiyaan ka dhigay haddaad tidhaah iyaduna macno nadaray leedahay adoo ku nadrayoo kale ayay la midta shuruudu tadxiya haadihii tani shuruudu tadxiya waa udxiyeysiga shuruudihiisii shuruudaha udxiyadu ay ku ansixi karto ayuu noo sheegay sheekhu raximah اllahu tacaala shuruudu tadxiyati udxiyeysiga shuruudihiisii arbacatun afar wey annacamu nicmooley waa shardi watii hadda soo qaadanayna waxa aad ku udxiyeysanayso waa inay geel ari lo saddexdaas bis waa inay noqdaan wa ijdaacu da'ni neefka idaha ah ilka dhacsigiisiina waa shardi waxaa kaloo shardiga neefka aad ku udxiyaysanayso hadduu ida yahay wakhtigii ilkuhu u dhici jireen inuu gaaro waa shardi haalibanna iduhu wuxuu ijdaaca gaaraa iyo ilka dhaca bacda sittati ashhur lix bilood iyo wixii ka dambeeya lix bilood iyo wixii ka dambeeya ayaa ilkuhu u dhacaan inuu marka wakhtigaas uu gaaro neefka idaha haddaad ku udxiyaysanayso shardigu ow amase hadduusan ilka dhacsan buluuquhu buluuqu da'ni neefka idaha gaaridiisii weeye sanatan hal sano uu gaaro haddii usan ilka dhacsanna walba waa inuu hal sano hal sano jir yahay uusan ka yarayn hadduu laakiin meesha maxaad ka fahmi hadduu ilka dhacsaday inuu hal sano ka yaraan karo hal sano inuu ka yaraan karo haddii hal sano ka hor ilkuhu u dhaceen maalan toddoba bilood sideed bilood isagoo neefka idaha jira ayaa ilkihii u dhaceen waa saxiix waa lagu odxaysan karaa marka wa buluuqulbaqari neefka loodaa gaaridiisii wey iyo walmacsi aricadka gaaridoodii wey sanatayni laba sano ay gaaraan haddaad lo ku udxiyeysanayso ama aricad aad ku udxiyeysan karana waxaa shardi ah laba sano jir inuu neefku gaaro waa neefka aricadka iyo looda wax laba sano ka yar oo aricada ama lo ah udxiyadu kuma ansaxayso sadaqa iska caadiga kuu noqon mooyee udxiyadii iyo ajirka iyo khayraadka faraha badan uu nabigu ku sheegay sala allahu wasalam wbaaraka calayhi ma kuu noqonayso neef ari ah ama neef lo ah hadduu laba sano ka yaryahay udxiyo ma aha waalibili wa buluuqu libili neefka geela gaaridiisii wey khamsa siniina shan sano waa inuu gaaro neef geela haddaad ku udxiisanaysidna maxaa shardi ah shan jir inuu yahay shan jir wixii ka yar udxiyo ma noqdo neefka geelu wa faqdulcaybi ceeb weynteediina waa shardi alladii ceebkaasoo yunqisu nusqaamiya alma'kuula neefkii la cuni lahaa ceeb nusqaaminaya waa in laga waayo waxaa kaloo shardi ah waxyaalo ceeba oo neefkan la cunayo nusqaaminaya waa in laga waayo haddii ceeb maalan neefka uu leeyahay oo maalan dheguuba ka go-an yahaba dheg hadduu ka go-an yahay hilibkii waxbaa maqan hilibkii qayb ka mid aha neefkii ka maqan ma ansaxayo ama maalan neefkii wuxuu noqday shadiid alhusaal mid caatadiisa iyo weydiisu ay aad u daran tahay ayuu noqday ma ku ansaxayso iyadana lann waxa weya wax hilibkii nusqaaminaya wax walboo hilibkii nusqaaminaya haddii neefka ay ka muuqdaan laguma udxiisan karo waniyatu niyadiina waa shardi cinda dabxi gowraca agtiisa inaad niyeysatana waa shardi markaad neefka gowracayso waa inaad u niyeysato udxiyo waxa neefkan inaad udxiyo yahay ood ilaahay ugu dhowaanayso ood cibaado uu yahay taas inaad u niyeysatana waa shard haddaad iska gowracdo oo niyo la-aan udxiyo ma aadan niyeysaan wax aad niyeysatay ma jiraan birtii aad isaga dhufatay uun udxiyadaas ma ansaxayso ma ansaxayso birta haddaad isaga dhufato un biduuni niya niyo la ma ansaxayso udxiyadaas aw amase atacyiinu cayinid weeye magacaabid in la cayino la gaar yeelo fii maa shaygii la cayino shaygaasoo lam yucayan aan lagu gaar yeelin binadri nadarka aan lagu gaar yeelin haddii neefka markii hore markaad nadraysay udxiyada neef khaasa haddaadan sheegin oo maalan waxaa tidhi lillaahi calaya fii dimmatii an udaxiya waxaa ilaahay dimadeyda uu ku leeyahay oon ku nadray inaan udxiyaysto de ma aadan sheegin neef gaara ma aadan sheegin waa tan ma aadan dhin waa ridan waa neefkan geela waa neefkan looda midna ma aadan dheh markaas maxaa shardiya markii aad gowracayso tacyiin inaad samayso oo tiraa wixii aan nadray oon ilaahay ugu nadray neefkan wooye waa inaad tiraahid markaas marka aad gowracdo neefkii aan ku nadray oo dimadayda aan ku nadray waa kan waa inaad tira markaa gowracayso aad niyeyso tacyiin aad samayso waa neefkan waa inaad tiraado cayinto ood gowracdo waqtu tadxiyati haadaa midkani waqtu tadxiya udxiyeysiga wakhtigiisii w halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli wakhtiga udxiyada la gowrici karo waa xilligee xilli kastaa layska gowrici karaa mise wakhti iyo waxaa jira sharcigu u xadiday waqtu tadxiyati udxiyeysiga wakhtigiisii min mudiyi qadri ragcatayni laba ragco qadarkoodii qadarkaas soo tegiddoodii laga bilaabo iyo wa khudbatayni laba khudbo qadar laga akhrin karo soo tegiddoodii labadaas ragco iyo labadaas khudbo khafiifaatin ee fudfudud min duluuci shamsi yowmi naxri maalinta ciidda qoraxdeeda qoraxdaas soo dhalashadeeda laga bilaabo ilaa aakhiri ayaami tashriiqi maalmaha la yidhaaho ayaamu tashriiq aakhirkooda ilaa laga gaaro waa inay soo tago oy soo wareegto qadar laba ragcana laga tukan karo laba khudbana oo fudfududna la akhrin karo ulijeedada hadalkan sheekhan uu ka leeyahay waxawey maalinta la ciidaysanayo oo maalinta tobanaad oo yowmu naxriga ah markii qoraxdu ay soo baxdo waa in qoraxdu markay soo baxday kabacdi uu soo wareego qadar laba ragco laga dukan karo laba khudbana laga akhrin karo oo weliba la fududaynayo labada ragco iyo labada khudbaba markii qoraxdu soo dhalatay kabacdi wey intaas waxa la fiirinaya qoraxdu markay maalinta ciidda soo dhalatay kabacdi waa inaad istiraahid allayleh waxaa laga joogaa qoraxda dhalashadeedii wakhti laba khudbana la akhrin karo laba ragcana laga tukan karo intaas haddii soo wareegtay waad ku dhufan kartaa marka maxaa baxay marka waxaa baxay qabla duluuci shamsi qoraxdiiba maba soo dhalanba iyadoon qoraxdii soo dhalana tiri waa udxiisana ma ansaxayso sadaqo iska caadiya kuu noqon mooyee udxiyadii uu nabigu ammaanay ma kuu noqonayso sal allahu sala mubaaraka caleyh ma kuu noqonayso haddii qoraxdiiba iyadoon soo dhalanba aad tiraa waa goorici waxaa kaloo ku baxay sidaasoo kale oo masale labaadoo meesha ku baxaya qoraxdii way soo dhalatay laakiin qadar laba ragca laga tukado oo fudfudud laba khudboo fudfududna laga akhriyo lagama joogo isla markay soo dhalataad hore ka gowracda ma ansaxayso iyadana udxiyadii waa in laba ragco oo fudfudud iyo laba khudbo oo fudfudood qadar laga akhrin karo waa in laga joogo markii qoraxda soo dhalatay kabacdi markaa kabacdi ad guurici kartaa ugu dambeynna wuxuu kuu sheegay sheekhu ilaa aakhiri ayaami tashriiq wakhtiga ugu dambeeya waa maalmaha ayaamu tashriiqa maalinta ugu dambeysa cadadu man tujziu canhum aludxiyatu alwaaxida haadaa midkani cadadu man duul tiradoodii duulkaasoo tujziu canhum aludxiyatu udxiyadu ay ka gudayso udxiyadaasu alwaaxidatu ee keligeeda halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli dadka hal udxiyo ay ka ansixi karto intay cadadkooda la egyihiin tiradooda hal udxiyo dadka ay ka ansixi karto tujsiulbadanatu neefkii geel ahaa wuxuu ka gudaa can sabcatin toddoba ruux neef geela haddii toddoba ruux loo niyeesto udxiyadiisii inuu yahay toddobadaas ruux waa ka gudi karaa halkaas neef oo geelow walbaqaratu neefkii saca ahaana wuxuu ka gudi karaa can sabcatin toddoba ruuxuu ka gudi karaa hal neef oo lo ah isagana waxaa ku udxiisan kara uu ka gudi karaa u ka ansixi karaa toddoba ruux toddobadaas ruux markaa hal qof oo ka mid ah wakiil u noqonaya halkaas qofaa gowracay toddoba ruuxa ku udxiyaysanaya marka halkaa neef oo loda ah washaatu neefkii arigaana wuxuu ka gudi karaa can waaxidin hal qof faqad oo kale ah laakiin neefka ariga ama neefkii idaha ahaa hal qof biso qof kale kuma ansaxayo masrifu ludxiya haadaa midkan masrifu ludxiyati udxiyada makaanu iilideedii wey halkan sheekh wuxuu uga hadli yaa la siiyaa udxiyada dadka udxiyada loo iilayo oo udxiyada la siinayo waa dadkee yejibu waxaa waajibaya atasaduqu sadaqaysigii ayaa waajibaya bijamiici اludxiyati udxiyada dhammaanteed in la sadaqaysto oo hal xaba aan laga reebin ayaa waajibaya udxiyadaasoo almanduurati ee lagu nadray iyo wa naxwihaa naxwi lmanduura tii lagu nadray wixii la midka ahay wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah اllahu tacaala udxiyada marba hadday nadar ahayd oo udxiyadan aan ilaahan ugu nadray aad tiri kulligeed in la sadaqeeyo waa waajib hal hirib hal cad adiga kama cuni kartid hal cadow xataa quraaca ood leedaha ku quraacanaya cadkan xaaraan kama cuni kartid haddaadba ku nadartay kulli waa inaad wada sadaqayso nadarba hadday ahayd wanaxwihaa maxaa loola jeedaa wanaxwihaa waa tii qofku cibaarada uu ku yidhi jacaltu haadihi udxiya neefkan ariga ama neefkan geela waxaan ka dhigtay udxiyo iyadana nadary macno qabtaa nadari la mid nadar ayay la mid tahay iyadana kulli hilbaheeda in la sadaqeeyo waajib wayujziu u waxaa gudaya oo ka ansaxaya nii-un hilib qeyriin ah oon la bislayn oon la karin haddii la sadaqeeyo waa ansixi hilibkaasoo kayru taafihin mid liita aan ahayn hilib aada u liita aan ahayn oo min laxmi tadawuci min laxni lmutadawaci biha udxiyadii lagu samafalayay oo sadaqadii sunnada iska ahayd hilibkeeda hilibkaa xaggiisa ka ahaaday waa ku ansixo wayujziu waxaa gudaya nii-un hilibkii qayriinka ahaa waa u gudi hilibkaas qayriinkaah hayru taafihin mid liita kayrkiis ah hilibkaasoo min laxmil mutadawaci biha udxiyadii lagu tadawacayey oo laysaga sunno falayey hilibkeeda hilibkaa xaggiisa ka ahaaday hadalkan ujeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye waxaan ka soo hadalnay udxiyadii nadarka ahayd udxiyada nadarka waxaanu soo sheegnay inaan hal xabo uusan qofku ka cuni karin oo kulligeed inuu wada sadaqaysto ay waajib ku tahay halkanna wuxuu rabaa inuu ka hadlo marka udxiyada qofku uusan ku nadrin oo sunnada ah see la yeela iyada wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah ullahu tacaala udxiyadu haddaysan nadar ahayn oo ay sunno ay iska tahay waxaa ka ansaxaya xoogaa yaroo hiliba ah oo qeyrina ah. haddaad uun masaakiinta ama deriska aada siiso inta kale aduu raac ilmahagaad uga dhigi kartaa kulligeed inaad guriga ka wada bixiso ood wada sadaqayso waajibkuguma ah waa udxiyada sunnadaabo ama udxiyada nadarka kulli inaad guriga ka wada bixiso masaakiinta aad siiso waa waajib laakiin udxiyadu hadday tadawuc ahayd oo ay sunno ahayd waxaa kaaga filan hal cad oo ceeriin ah hal cad oo ceeriina ah. laakiin kii ugu liitay neefka aan ahayn wax liitay aan ahayn oo yacni oo wuxuu ku liidan karaa imaa liqilatihi yaraantiisu ku liidan karaa maala haddaad tidhaaho hal cadaan sadaqaynaahoo qayrina haddana aad tidhaah wax taafihoo liitaaho aada u yar oo qofba aan maaragtaay hilib uusan ka dhigan karin ayaa tihi cadkaasi liitoo aad u yar ayaan sadaqaynaha tihi inta kalena quraacan ka dhigan ma ansaxayso taas ma ansaxayso laakiin xibin la yaqaan oo qayrina haddaad sadaqayso inta kale waad ku quraacan kartaa adiga iyo aalubeydka dadka guriga kugu nool waad ku quraacan kartaa walaa yasixu ma ansaxayo laakiin baycu shay-in shay iibintiisu ma ansaxayso shaygaasoo minha udxiyada ka mida udxiyada middii nadarka ahayd iskaba dhaaf tii xataa sunnada ahayd cadadkeedii hal cad oo ka mida ma beecin kartid haddaad neefka udxiyada ahood ku udxiyinaysay haddaad tidhaaho nisna waa sadaqayn hilibka inta kalena kawaankan geysano waa iibsana inta kalena ma ansaxayso taas ma ansaxayso udxiyana kuu noqon mayso udxiyo kuu noqon mayso taas waxaan kaloo culimmada fuqahadu ay leeyihiin oo macnal beec qaba macnihii beeca waxaa la mid a ah oo iyadana aan bannaanayn neefka udxiyada ruuxa qalaayigaa markii aad tidhaaho iiqal oo qalaayi aad wakiilato qalaayigii haddaad kula heshiiso oo ujro aad uga dhigtid maqaarkii udxiyada fii macna albeecu waa adoo hilbihii udxiyada qayb ka mida ah adigoo iibihii la mid qofka qalaayiga ah ee udxiyada kuu qalaya waa inaad qarash siiso laakiin haddaad tidhaahid qarashku siin maayee ujro waxaan kaaga dhigi maqaarkii udxiyada maqaarkii udxiyada ayaan ujradii qarash kaaga dhigayaan tiri ma ansaxayso taas maxayd la mid tahay fakaأnnamaa bicta juz'an min aludxiya haddaad maqaarkii aad ruuxii jazaarka ahay ee qalaagii aad ujro ugu siisay waxaad la mid noqonaya qof iibiyey qayb udxiyadii ka mida ah. qof iibiyey qayb udxiyadii ka mid ah had lamid noqon alcaqiiqatu haadihi tani axkaamu alcaqiiqa waa waqlasha axkaamteedii halkan wuxuu ka hadlay sheekh raximah ullahu tacaala waqlasha waqlasha ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye caruur markii ilaahay uu ku seeyo oo nicmada ilaahay subxaanahu watacaala uu kugu manaysto in masaakiinta aad ka farxiso ayuu sunneeyey nabigeenu sala allahu calayh wasalam oo neef aada gowracdo alcaqiiqatu caqiiqada luqatan min luqatin xagga luqada ashacru waa tinta alladii tintaasoo calaa ra'si lwaladi caruurka madaxiisa madaxaa dushiisa ahaatay xiina wilaadatihi waladka dhaliddiisa dhaliddaa wakhtigeena tinta uu caloosha hooyadii kala soo baxay ayaa af carabiga waxaa la layidhaha caqiiqo waa tinta uu caloosha hooyadii kala soo baxay oo markii la dhalayay tintii madaxa uga tiilay tintaasaa carabtu waxay u yaqaanaan caqiiqu wa sharcan min sharcin xagga sharcigana maa shay weeye waqlashu shaygaasoo yudbaxu la gowraco cinda xalqi shacri shacriil waladi waladka tintiisa tintaa xiiriddiisa xiiriddaa agteeda neefka la gowracaya waxaa la yidhaha caqiiqaa la sida sunnadaa waxaa weeye caruurka in tinta laga xiiro maalinta loo waqlalayo maalinta loo waqlalayo waxaa la rabaa maalintaa in tintana laga xiiro waa caloosha hoydii uu kala soo baxay ayaa sunnaa in laga xiiro tinta marka neefkaas marka caruurka tinta laga xiirayo la gowracayo neefkaasa waxaa la yidhaha sharciga caqiiqa la yidhaho xukmu اlcaqiiqati haadaa midkani xukmu lcaqiiqati waa waqlasha xukunkeedii xukunkeedu muxuu yahay ma sunna ma waajiba ma jaa-isa maxayta xukmulcaqiiqati waqlasha xukunkeedu annadbu waa sunno liman shaksi ayaana loo sunneeyaa shaksigaasoo talsamuhu shaksiga ay ku laasimayso oy waajib ay ku tahay nafaqatu lmawluudi caruurka la dhalay nafaqadiisa iyo biilkiisu qofkii uu saaran yahay ayaa waqlashana loo sunneeyaa xukunkeeda sheekh wuxuu ku leeyahy waqlasha xukunkeeda waa sunno yaa loo sunneeyaa caruurkaas dhashay qofka biilkiisu uu waajib ku yahay qofka biilkiisu uu waajib ku yahay waa aabbihii meesha joogow hooyada ilaa lagama rabo biilku waajib kuguma aha aabbihii aabbahaasaa laga rabaa waqlasha oo loo sunneeya in ay sara hadduu ku tanaado oo qarashkii neefkaas uu heli karo shaksigu qabla mudiyi muddati nifaasi muddada dhig dhalmeedka soo tegiddiisa ka hor hadduu neefkaas lacagtiisii heli karo oo uu ku tanaado ayaa loo sunneeyaa in aysara hadduu neefkaas uu ku tanaado neefkii uu heli karo qabla mudiyi muddati nifaasi dhiig umuleedka muddadiisii muddadaas soo tegiddeedii ka hor hadduu neefkii heli karo sunnadan waxaa loo sunneeyaa waqlasha inuu gowraco waalidku muddadii nifaaska intaysan dhammaanin ka hor hadduu neefkii helo amaa markii muddadii nifaasku uu dhammaaday oo haweenaydii caruurka dhashay muddadiiba nifaaskii dhiig umuleedkii ay ka qubaysatay markay ka daahirsatay dhiig umalaadkii ka bacdi ayuu neefkii helay awil qarash maba haynba qarash maba haynba muddadaas ka hor qarash ma hayn qarashkii wuxuu helay haweenaydii markii nifaasku u dhammaaday ka bacdi ayuu qarashkii helay ma loo sunnayn markaas maya looma sunnaynayo sunnadii waaba ka dhacday miskiin miskiin wey qofkaasi sunnadii waaba ka dhacday laguma lahan markii yani dhiig umuleedkii haweenaydii ay ka daahirsatay kabacdi ayuu qarashkii helay horena qarash uma huusan haysanin looma sunnaynayo markaas laakiin maxaa loo sunneeyaa qofkii laakiin heli kara haweenaydu markii dhalay shuuba haystay lacagta ama intii ay nifaaska ku jirtay ayuu qarashkii neefkii u helay qofkaas way qofka loo sunnaynayo qofkaas marka goormuu gowrici karaa wakhtigii marta caruurku maalintuu dhashay wuu gowrici karaa maalinta toddobaad wuu gowrici karaa maalinta toddobaad hatuu gowrici waayo xataa dhowr bilood ka bacdi dhowr sano ka bacdi xataa wuu gowrici karaa waa hadduu haystay haweenaydu intay yacni umusha aysan ka qubaysanin ka horba hadduu qarashka uu haystay waqtulcaqiiqati haadaakani waqtulcaqiiqati waa waqlasha waqtigeedii goormaa neefkaasi la gowrici yadkhulu waqtulcaqiiqati boqlasha wakhtigeedu wuxuu soo galaa biinfisaali jamiicilwaladi caruurka dhammaantiis dhammaantii soo bixiddiisii ay ilkhuruuj caruurku markuu caloosha hooyadiisa uu ka soo wada baxo markaasaa wakhtigii koow uu yahay waqlasha koow markaasuu yahay maalintaas waa waqlali kartaa toddoba maalmood ka bacdi waa waqlali kartaa bil ka bacdi maalintaas un wakhtigu bilow walaa aakhira aakhirna uma sugnaanin lahu liwakti اlcaqiiqati waktiga oo waqlasha aakhir ma leh maba tegayaba aakhir ma laha qofku hadduu intaas qarashka iska haystay ma tegayo laba sano shan sano toban sano kabacdi xataa wuu gowrici karaa macruurka wuu aqlali karaa walaa aakhira aakhir uma sugnaanin lahu liwaqti caqiiqati waktiga waqlasha aakhir ma lahan wa yowmu saabici laakiin maalinta toddobaadaa afdalu fadli badan laakiin sida fiican oo nabigeena uu sunneeyey sala allahu wasalam mubaaraka caleyh waxaa weeye maalinta toddobaad inuu markaas uu neefka gowraco sidaasaa wanaagsan oo nabigu uu sunneeyey sala allahu wasalam mubaaraka caleyh maa tuwaafiqu fiihi alcaqiiqatu aludxiya haadaa midkani maa iladii kii wey tuwaafiqu maaga alcaqiiqatu waqlashu ay ku waafaqdo aludxiyata udxiyada ay ku waafaqayso labadan mas'alo waxaa jira dhowr mas'alo iska waafaqsan yihiin waa waqlasha iyo udxiyada marka meelaha ay isaga mid yihiin waqlasha iyo udxiyadu uu ka hadli sheekhu raximah اllahu tacaala inta mas'alo ay isaga mid yihiin waqlasha iyo udxiyada tuwaafiqu اlcaqiiqatu waqlashu waxay waafaqdaa aludxiyata udxiyaday waafaqdaa fii jamiici axkaamiha udxiyada axkaamteeda axkaamta dhammaanteed ayay ka waafiqi oo min jinsihaa jinsi اludxiyati udxiyada jinsigeedii ah wa sinnihaa udxiyada da'deedii ah wa salaamatihaa udxiyada nabadgelyadeedii ah wa niyatihaa udxiyada niyadeedii ah waاlakli cuniddii ah watasaduqi sadaqaysigii ah iyo wagayri dalika almadkuur iyo waxaa la soo xusay kayrkiisa sheekhu wuxuu ku leeyahay raximah اllahu tacaala udxiyadu caqiiqada waxay iska waafaqsan yihiin axkaam fara badan axkaam fara badan ayay iska waafaqsan yihiin oo maxaa ka mid ah u ku leeyahay sheekhu tuwaafiqu اlcaqiiqatu waqlashu waxay waafaqdaa aludxiyata udxiyada fii jamiici axkaamiha axkaam aludxiya udxiyada axkaamteeda dhammaan ayay ka waafaqi maxaa loola jeedaa axkaamtaas min jinsihaa udxiyada jinsigeedii udxiyada maxaa la shardin jiray annacam nicmooley inay tahay wax la gowracay waqlashana maxaa loo shardiyaa nicmooley iyadana jinsiga saasuu ula jeedaa sheekh wa sinihaa da ah xoolaha lagu udxiyaysan karo dadoodii waanu soo qaadan waqlashana sidaasoo kale neefka lagu waqlalanayo hadduu ari yahay waa inuu laba sano gaaro hadduu lo yahay isaguna waa inuu laba sano uu gaaro hadduu yahay neef idaa haddaad yani waqlashay aad ka dhigaysid waxaa shardiya inuu ilka dhacsado ama hal sano inuu jiro axkaamtii hadda soo qaadanay wa udxiyada nabadgelyadeedii ah udxiyada axkaamteeda maxaan ku soo marnay neefka lagu udxiyaysanayo waxaa shardiya inuu ceeb hilibka nusqaamiya waa inuu ka nabad waqlashana waa sidaasoo kaleo neefka lagu waqlalanayo waxaa shardi ah isagana inuu ka nabadgalo ceeb hilibka nusqaamis waa inuusan dheg iyo uusan ka go-nayn waa inuusan caata ziyaadaa uusan ahayn wa niyatihaa udxiyada niyadeedii ah udxiyada maxaa shuruudaheedii aan ku soo marnay marka la gowracayo waxaa shardi inuu niyeysto aan soo qaadan waqlasha iyadana maxaa shardi marka la gowracayo inuu niyeysto neefkan inuu yahay waqlal inuu yahay walakli cuniddii ah cuniddana waa isku axkaam oo cuniddu maxaan ku soo marray udxiyadu udxiyadu haddii waxaan soo qaadana udxiyo nadara ay tahay hal xaba lagama cuni karo oo kii udxiyada bixinayey hal cad xataa kama cuni karaan soo marray haddii nadar tahay waqlashuna waa sidoo kale waqlasha haddaad ku nadarto iyadana waxba kama cuni kartid waxaa kaloo aanu soo qaadana udxiyadu haddii tahay udxiyo iska sunna hadday tahay waxaa kaaga filnayd hal cad oon taafih ahayn oo wax aad u liita aan ahayn inaad sadaqaydaa kaaga filnayd inta kalena quraacad ka dhigato sidaasoo kale waqlasha iyadana maxaa kaaga filan hal cad inaad ka sadaqayso inta kalena waxaa kuu bannaan caruurta inaad tidhaaho igu quraacda waa isku mid uun xagga axkaamta iyo wa tasaduqi sadaqaysigii iyo wagayri dalika almadkuur waxyaalaha lasoo xusay kayrkood ayay ka waafaqi ilaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin keliya ilaa laakiin annahu sha'nii laa yushtaradu lama shardiyo an yakuna laxmu hilibku inuu ahaado hilibkaasoo almutasadaqu bihi la sadaqaysanayo minha min alcaqiiqati waqlasha hilibka laga sadaqaynayo inuu ahaado shardi ma aha nii qeyrin waqlasha laakiin hilibka laga sadaqaynayo masaakiinta waad u karin kartaa asoo qeyrinana waad siin kartaa laakiin udxiyada hadday tahay waxa aad sadaqaynayso oo masaakiinta aad ku sadaqaynayso maxaa shardi ah an yakuuna nii waa inuu qeyrin yahay taasay ku kala bedelan yihiin bis udxiyadii iyo waqlashii waxay kale ku kala duwan yihiin xagga wakhtiga xagga wakhtiga ku kala bedelan yihiinoo udxiyadu waxay lahayd wakhti ay soo gasho iyo wakhti ay dhammaato laakiin waqlasha waxaanu soo marnay isaga qofka hadduu hantida walba iska haysto haweenaydu markay dhalaysay hadduu qarashka neefka uu haystay wakhti ma lahaa nirkaas maka tegeyso toban sano shan iyo toban sano kabacdi iska gowrici karaa aladcimatu allah subxaana wa tacaala